رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa riyaadu saalixiin khaasatan kitaabkii manhuuraadkii axaadiistii la firdhiyey kuwii macmacaana qaas ahaanna baabkii looga hadlaayey dajaal wacan ribciy ibni xiraashin qaala wuxuu ihi intalaqtu waan tegay maca ibni mascuud alansaariy ilaa xudayfat ibni yamaan baan u tagnay radia allaahu canhum faqaala lahu wuxuu ku yihi abi mascuud xadidnii ii sheeg maa samicta min rasuuli illaahi waxaad rasuulka xaggiisa ka maqashay oo fi dajaali arrinta dajaal ah qaale wuxuu yidhi ina addajaala yakhruju dajaal wuu soo baxayaa wa ina macahu micigiisana maa'an wa naaran biyo iyo dabbaa micigiisa ah biyo io dab buu wataa fa ama aladii midka yaraahu nnaasu dadku ay arkayaan ay u malaynayaan maa'an biyo inuu yahay fa naaru waa dab tuxriqu wax gubaysa wa ama aladii yaraahu naasu naaran midka ay dadka dab u maleeyaanna famaa'un baaridun waa biyo qabow cadbun oo macaan faman adrakahu minkum qofkii soo haleela dajaal oo adinka idinka mid ah falyaqac ha ku dhaco fi ladii yaraahu naar midka uu dabka u malaynayaan yaraahu naaran fainahu maa'un um biyo waaye cadbun macaan tayibun oo fiican qaala abuu mascuud wuxuu yidhi wa ana qad samictuhu aniguna waan ka maqlay muttafaqun calayhi anigana saasaan rasuulka uga maqlay wa can cabdallaahi bni camr bni caas radia allaahu canhumaa qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi yakhruju addajaalu dajaal wuu ku soo baxayaa fii ummatii ummaddayda dhexdooda fayamkuhu wuxuu ku nagaanayaa adduunka arbaciina afartan maalmood arbaciina dheh afartan laa adrii ma ogi arbaciina yowman ma afartan maalmoodba aw arbaciina shahran ma afartan bilooda aw arbaciina caaman mase waa afartan sano fayabcahu allah ilaa wuxuu u soo dirayaa tacaala arintii camalkiisa sarreeye ciisa bna maryama ciisihii ina maryam ahaa fayadlubuhu wuu raadinayaa ciisa dajaal fayuhliku wuuna halaagaa macnaha wuu dilayaa uma yamkuhu annaasu dadku ayuu la nagaanayaa ciise sabca siniina toddoba sano laysa bayna itnayn laba qofood oo dadka ka mid ahna cadaawatun cadaawanimo kama dhexayso uma yursilu allah ilaa wuxuu soo dirayaa caza wajalla riixan dabayl baaridatan oo qabow waxay ka imaanaysaa min qibali shaam dhanka shaam laa yabqaa ku baaqi noqon maayo ma joogo calaa wajhi alardi arlada korkeeda axadun axad fii qalbihi uu ku jira mihqaalu daratin oo min khayrin aw min ow ow ow iimaan washaku shaku reew mihqaala dara wax yar dhuracasa wax la eg ama wax la arka waxa ugu yar oo min khayr aw iimaan qalbigiisa ku jira ilaa qabadathu way qaadanaysaa macnaa naftay ka qaadaysaa xataa low anna axadakum haddii midkood dakhala uu ka galo dabayshaas fii kabidi jabalin buur dhexdeeda hadduu ka galo la daqaltu way uga dabagelaysaa calayhi korkiisa taqbiduhu naftamacnaha taqbidahu naftay ka qaadaysaa fa yabqaa waxaa ku haraya adduunka shiraaru nnaasi dadka kuwa ugu xunxun uguna sharta badan oo fii khifati tayri shimbirka fudeydkiisoo kale leh wa axlaami sibaaci dugaaga caqligiisoo kale leh laa yacrifuuna aan aqoonin macruufan wanaag ma fahmayaan walaa yunkiruuna aanana inkiraynin munkarna wax xumaan ah fayatamahalu lahum ashaytaanu shaydaan baa isku soo matalaya fa yaquulu wuxuu leeyahay alaa tastajiibuuna miyaadan i ajiibaynin macnaa warkayga ma yeelaysiin fayaquuluuna waxay leeyihin haaya famaa ta'murnaa maxaadna amraysaa fa ya'murhum wuxuu amrayaa bicibaadati alawfaani sanab caabuditaankiisa inay asnaamta caabudaan wa hum ayagoo fii daalika arrintaa ku sugan oo daaru risquhum risqigooda uu badan yahay daaru ee macnaha daaru risquhum risqigoodu uu badan yahay xasuna cayshihum noloshooduna ay fiican tahay uma kadib baa yunfaqu fi suuri buunkii qiyaama la afuufayaa falaa yasmacuhu ma maqlaya axadun axad ilaa asqaa <coughs> layitan wa rafaca layitan qof kasta oo maqlay buunka qiyaamaha iyo suulka afuufitaankiisa qof kasta oo maqlaa wuxuu raaricinayaa ee dhabankiisa midna kor u qaada midna hoos uu dhiga macnaha qoortii baa dhacday waay wa awalu man qofka ugu horeeya yasmacuhu maqlaa qofka ugu horeeya ee maqlay qofka ugu horeeya ee maqlay ama maqlaaya rajulu nin waaye yaluutu xawda ibilihi hagaajinaya darka ibil geeliisa <coughs> qofka ugu horeeya oo qaylada buunka qiyaamo maqlaaya waa qof tootoosinaya geeliisa darkuu biyaha ka siin lahaa fa yuscaqu wuu suuxayaa wayusxaqu nnaasu dadkuna way dhacayaan dhammaantood way suuxayaan uma kadib yursil llah ilaa wuxuu soo dirayaa ow qaal ama wuxuu yidhi yunsil allah ilaa wuxuu soo dejinayaa matana roob kaannahu aad moodo adtallu sidii tiix oo kale shuux roob yar oo khafiif ah ayuu ilaahay soo dejinayaa aw amase adall waa isku macno roob yar oo dalli oo kale markaa ah ama roob yar oo khafiif ah labada waa isku macnee ayuu ilaahay soo dejinayaa fa tambutu minhu roobkaa xaggiis waxaa ku soo dhalanaya ajsaadu nnaasi dadka jirkoodii jasadkii humma yunfiqu fiihi ukhraa buunkii labaad ayaa la yeerinayaa fa idaa hum qiyaamun yanduruun waaba ayagoo taaganoo aakhiradii fiirinaya uma kadib yuqaalu waxaa loo leeyahay yaa ayuha nnaasu dabow eh, halumma ilaa rabbikum rabbigiin u kaalaya soo baxa rabbi u imaada wakhifuuhum istaajiya inahum mas'uuluuna su'aal baa la weydiinayaay uma kadib yuqaalu waxaa loo leeyahay akhrijuu soo bixiya bacda annaari qaybtii naarta loogu talagalay fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa min kam meeqaa la soo bixinayaa fa yuqaalu ilaah wuxuu leeyahay min kulli alfin kunkii kastaba tisca miatin wa tisca wa tisciina kunkii kastaba sagaal boqol iyo wa tiscatun wa tisciina iyo sagaal iyo sagaashan macnaha kunkii qofoodba sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ka soo bixi ahlunaar waaye halka soo hara ahlu jannaha macnaha fadaalika kaasi yowmun waa maalin yajcalu lwildaana ciyaalku ay noqonayaan ama ay ka yeelayso shiiban ciroolayaal wadaalika yowma yukshafu can saaq waa maalinta saaqa la faydaayo waa dhudhunka rawah muslim baa xadiidkaa wariyey alliitu safxat lcunuq waa qoorta dhinaceeda wamacnaahu yadacu safxata cunuqihi wuxuu ridayaa qoortiisa dhinaceeda wa yarfacu safxatahu lukhraa ta kalna kor buu u qaadayaa wa can anas ibni malik radia allahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi laysa ma jira min baladin balad adduunka ilaa sayata'uhu waxaa gelaya ku istaagaya addajaalu dajaal baa geli doona ilaa makkata waalmadiina makka iyo madiina maahane walaysa ma ahaanin naqabun albaab oo min anqaabiha albaabaheeda ka mid ah hal naqde ama meel albaab ah oo albaabaha maka iyo madiine markaa ka mid ah ma jiro waa madqal iyo meel la galee ilaa calayhi almalaa'ikatu malaa'ig baa dul taagan saafiina safan taxrusuhumaa way waardiyeynayaan fayanzilu waa degayaa dajaalna bisabakhati dhulka cusbooleyda ah ayuu markaa ku soo degayaa waa dhulka aan nabaadka lahaynee cusboolayda markaa ah fayanzilu wuxuu ku soo degayaa bisadakhati dhulka cusbooleyda fatarjufu almadiinatu madiina way ruxanaysaa marka oo waxaa ku dhacaya alaaa rajafaatin saddex dhulgariir yukhriju allaahu minha ilaa wuxuu ka soo bixinayaa kullu kaafirin wa munaafiqin kaafir kasta iyo munaafiq walba rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa canhu wa anas ana rasuul allahi qaala wuxuu yidhi yatbac waxaa raacaya addajaala kii dajaal ee beenaalaha ahaa min yahuudi alasbahaani yahuudda reer asbahaani lagu magacaabo waa baad mashhuur ahoo bilaadda furs ka mid ah ama iiraan ayaa loola jeedaa waxaa ka raacaya yahuudda meesha joogta sabcuuna alfan toddobaatan kun calayhim korkooda atayaalisatu tayaalisad ay markaa tahay waa kisa baa loola jeedaa go' wareegsan akhdar ah oo wax hoose aan lahayn ama waa koofiyado kaasay markaa wataan rawaahu muslim can cimraan bin xuseen radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allaahi rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquul asagoo dhahaya maa bayna khalqi aadam inta u dhaxaysa abuurkii aadam ilaa qiyaami saaca ilaa saacadda qiyaamo ay ka dhacda amrun amar ma jiro akbaru ka culus min addajaali dajaal rawaa muslim baa xadiidkaa wariyey dajaal baa uu dhib badan waxaa imaanaya wacan abi saciidin alqudriy can inabiyi qaal yakhruju addajaalu dajaal baa soo baxaya fayatawajah waxaa qaabilaya oo aadaya qiblahu dhankiisa rajulu nin oo min almuminiina mu'miniinta ka mid ah fayatalaqaahu waxaa la kulmaya almasaalixu guulwadayaashii ayaa la kulmaya oo masaalixu dajaal dajaal guulwadayaashiisii markaa ka mid ah masaariifda waxaa loola jeedaa waxaa laga wadaa waa qoomka oo musallixuunta ah hubka markaa watee asaga iyo ilaaliya fa yaquuluuna lahu waxay ku leeyihiin ninkii dajaal u socday ilaa ayna tacmidu xaggee u socotaa ood qasdaysaa fayaquul wuxuu leeyahay ninkii acmid waxaan u qasdaa oon u socdaa ilaa haada midkaas alladii kharaja soo baxay fayaquuluuna lahu waxay leeyihiin awamaa tu'min ma rumaysnid miya birabbinaa rabbigeen dajaal inuu rabbigeen yahay maba rumaysnid miya fayaquulu wuxuu leeyahy maa birabbinaa khafaa rabbigeen nagama qarsoona rabbigeen nagama qarsoono mid naga qarsoon ma aha fayaquuluuna waxay leeyihiin askartii uqtuluuhu dila fayaquulu bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale waxay u dhahayaan alaysa qad nahaakum rabbukum sow rabbigiin idinkama rabin dajaal bay ula jeedaan an taqtuluu axadan inaad qof dishaan duuna isaga sokadiisa qof kastood qabataan ii keena ma idin dhihin miya fayantaliquuna bihi ninkii bay la tegayaan ila dajaal bay u geynayaan idaa ra'aahu lmu'minu mu'minku markuu arko qaala wuxuu leeya yaa ayuha nnaasu dadow inna haadaa midkan addajaalu been badanihii waaye alladii dakara rasuulu ullaahi rasuulka uu noo sheegay sal alla calayh wasalam isla markuu indhaha saaro beellowgii waaye kana iska jiruu leeyahay fa ya'muru dajaal wuxuu amrayaa ninkii in la dilo bihi asaga fayushabbaxu fayushabbaxu waa la kala jiidayaa marka dilid keliya ma ahee inta la qabto a asagoo dhan la kala jiidayaa waa la fidina oo waa la ballaarina fa yaquulu wuxuu leeyahay khuduuhu qabta washujuuhu shajiyeeya waa dhaabaca oo madaxa ka daqra ayuu markaa leeyahay fayuwasacu dahruhu dhabarkiisaa la waasicinayaa iyo wa batnuhu calooshiisa darban garaacitaan say u tumayaan yaa dhabarkiisa iyo calooshiisa fidsama fayaquul wuxuu leeyahay awamaa tu'minu bi ima rumaysnid weli miya fayaquul wuxuu leey anta almasiixu alkadaabu masiixii beenlaabaha beenaalaha ahaa ayaa tahay fa yu'maru bihi wuxuu amrayaa in minshaar inta lakeen lagu kala gooyo fa yu'sharu bilminshaari minshaar baa lagu goynayaa min mafriqihi madaxiisa bartamihiisa mafraqa macnaha waa labada dhinac ayaa loo kala goynayaayo bartamaha madaxiisa ayaa la kala goynaa xataa yufraqa ilaa uu u kala gooyo bayna rijlayhi labadiisa logood baynkooda gobol iyo gobol baa laga dhigaa uma kabacdi yamshi wuu soconayaa addajaal bayna alqibcatayni ninkii labada gobol laga dhigay dhexdooda ayuu marayaa uma kadib yaquul lahu wuxuu ku leeya qum istaag fayastawii wuu ekaanayaa qaa'iman asagoo taagan wuu soo istaagaa ninkii uma yaquul lahu wuxuu ku leeya haddana atu'minu bi may rumaynaysaa oo may rumaysan tahay fayaquul wuxuu leeya masdadtu fiika ilaa basiiratan ma siyaadsanin ilaa basiiro maahane macnaha hadda markaan waxaad samaysabaaba ogaadayba inaad below tahay saasuu ula jeedaa uma yaquul wuxuu leeyahay dajaal yaa ayuhanaasninkii dheh yaa ayuha nnaasu dadow innahu laa yafcalu bacdii biaxadin ani gadaashay qof kale saan ma ku samayn karo oo min minannaas dad ka mid ah faya'khuduhu dajaal dajaalku wuu soo qaadayaa ninkii liyadbaxu suu u gowraco fayajcalu allah ilaah baa wuxuu ka yeelayaa maa bayna raqabatihi qoortiisa ilaa tarquutihi ilaa meesha nafta kalxamaha xaggeeda inta u dhaxaysa nuxaasan naxaas maar baa laga dhigayaa falaa yastatiicu ilayhi sabiilan ma awoodi karo waddo uu ku gowraco fayaakhudu wuu qabanayaa biyadayhi iyo warijlayhi labada logood iyo labada gacmood fayaqdifhu bihi wuu tuurayaa oo meel buu ku tuuraa fayaxsibu annaas dadku waxay u malaynayaan anna maa qadafahu inuu ku tuuray ila naari dabkii wa inamaa ulqiya fi ljannati waxaana lagu tuuray waa jannadii fa qaala rasuulu ullah wuxuu yidhi haada acdamu nnaasi kaas waa midka dadka ugu weyn shahaadatan cinda rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood agtiisa markhaati fura rawahu muslim warwiya bukhaari bacdoo qayb ka miduu xadiiska wariyey bimacnaha almasaalix hum alkhufaraa waalaraa'ic baa la yidhaahdaa waa dadka gaarka haye ee ee khufarada markaa ah wa can ilmuqiirati bni shucba qaala maa sa'ala axad axad ma weydiin rasuulka sal alla alay wasalam can dajaal dajaal xaggiisa akhara mima sa'altuhu wixii aniga aan weydiiyey qof iiga badnaa ma jirin wainnahu qaala lii nebigu wuxuu ii dhahay maa yaduruka ma ku dhibaayo maxaa ku dhibaayuu ii dhahay nebiga qultu waxaan ku idhi innahum yaquuluuna waxay ileeyihiin dadkii ina macahu jabalun waxaa micigiisa ahaaday jabal oo khubzin wanahri maa'in khubs iyo biyo webi ayuu wataa qaala wuxuu yidhi nabiga huwa ahwanu cala allahi min dalika huwa kaasi ahwan waa midka ugu daciifsan cala allaahi alla dushiisa min dalika arrintaa kaaga liita xaqirnaan baa loola jeedaa muttafaqun calayh wa can anas qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min nebiyin nebi ma jiro nebi ma jira ilaa andara waa u digay ummatahu ummaddiisa alacwara kii isha la'aa alkadaaba ee beenlowga ahaa alaa hooyaay innahu dajaal acwaru waa weershi oo ishuu la'yahay wa inna rabbakum rabbigiinna casa wajalla laysa biacwara ilma la'a maktuubun waa mid ku qoran bayna caynayhi labadiisa intood dhexdooda kaaf iyo faa iyo raa oo kala go'go'an ayaa ku qoran muttafaqun calayh wacan abi muusa qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi sal alla calayh wasalam alaa uxadiukum miyaanan idiin sheegaynin xadiidan xadiid can dajaal dajaalka hadlaaya maa xadaa bihi uusan uga sheegin nebiyun nebi qowmahu qowmkiisa inahu acwarun waa in la'yahay wa inahu yajii'u macahu wuu imaanayaa ama wuxuu la imaanayaa micigiisa bimihaali iljannati waannaar wax janno iyo naar u eg fallatii yaquulu dadka midka ay leeyihiin inaha aljannatu janno waaye hiya annaaru waa naar iska ilaaliya muttafaqun calayh wacan ibni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi dakara addajaala dajaal buu xusay bayna dahraanay annaasi dadka dhexdooda uu ku sheegay faqaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laysa biacwara ilma la'a alaa ina almasiixa addajaalna acwar wuxuu la'yahay alcayni alyumna isha midigta ah kaana caynahu ishiisa cinabatun baad moodaa daafiyatun canab soo buurtay oo soo baxsan canab inta saa loo majiijiyey soo baxay oo kale muttafaqun calayh wa can abi hurayra ana rasuul allahi qaal laa taquumu saacatu saacadda qiyaamo qumi mayso xataa yuqaatila almuslimuuna ilaa ay muslimiintu kala dagaalamaan alyahuuda xataa yakhtarica ilaa uu dhuunto alyahuudiy ninka yahuudiga min waraa'i alxajari geed dhagax gadaashii dheh washajari iyo geed fayaquulu alxajaru dhagaxii iyo washajar geedkiibaa hadlay wuxuu leeya yaa muslim muslimow haadaa yahuudiyun kan yahuudi waaye khalfii gadaasheedu ku dhuntay tacaal kaalo faqtulhu dil ila algarqad geedka qarqadka lagu magacaabo maahane fa inahu min shajari lyahuud waa geed yahuudeed muttafaqun calayhi qaala rasuulku wuxuu dhahay waladii nafsii biyadihi macadka nafsadiisa nafsadayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye laa tadhabu bixi maysoo ma dhammaanaysa addunya adduunka xataa yamura rajul ilaa qofku uu soo mara bilqabri qabri qabri meel yaal buu qofku soo marayaa fatamarada wuu ku galaangalanayaa caleyh qabrigii korkiisa wa yaquulu wuxuu leeyahay yaa laytanii shallaytadayday makaana saaxibi hada hada alqabri alla maxaan u ahaan waayey ninka qabrigan ku jira walaysa bihi diin diinkama aha walaysa bihi diin waxaa loola jeedaa macnaha waxyaabaha meydkii arrimooyinka uu tamaninayo laysa musaabahu yatamana almowt liamri diini sidaa ma aha maa bihi ila albalaa waa imtixaan waa mashaakilka adduunka ka batay mutafaqun calayhi taabaca mixnada iyo masaa'ibta iyo mashaakilka maxaaba adduunka u joogay ilaa uu yihahdo qofka muttafaqun calayhi wa canhu wa canhu qaala qaala rasuulullah wuxuu dhahay laa taquumu saacatu saacadda qiyaamo qumi mayso istaagi mayso xataa yaxsira alfuraad xataa intii yaxsira uu furmo ama uu faydmo ama uu la yimaado alfuraatu webiga furaad la yidhaahdo can jabalin oo min dahabin buur dahab ah yuqtatalu calayhi waa lagu dagaalamayaa dushiisa oo lagu dagaalamo oo fa yuqtal lagu dilo min kulli miatin boqolkii qofood kastaba tiscatun wa tiscuuna sagaal iyo sagaashan qofood baa lagu dilayaa fayaquulu wuxuu leeyahay kullu rajulin nin kastoo minhu ayay ka mid ah boqolka lacallii an akuuna ana anjuu waxaa laga yaaba inaan ani ku guulaysto waa la dilaa ku kala imaana amaad qadata waa la dilaa boqolkii qofoodba sagaal iyo sagaashan qofood yaa lagu dilayaa wa fii riwaaya yuushiku waxaa soo degdegaysaa an yaxsira inuu faydmo ama uu furo alfuraatu webiga furaad ah can kanzin kayd oo min dahabin dahab ah webigoo dhan wuxuu noqonayaa xoolo ama maal buu noqonayaa faman xadarahu qofkii xaadiro maalintaa joogaa falaa ya'khud minhu shay faraha ka qaata waxba ha ka qaadanin muttafaqun calayh wa qaala samictu rasuulkaan maqlay qul asagoo dhahaya yatrukuuna almadiina magaalada madiinay ka tegayaan calaa khayri maa kaanad intayd ayadoo ka khayr badan laa yaqshaaha uusan la daboolaynin uusan joogin ila alcawaafi yuriidu cawaafiya sibac buu ula jeedaa iyo watayr dugaag iyo shimbir unbaa joogaa wa aakhiru man yuxsharu wadka ugu dambeeya ka soo kulmahaya raaciyaani waa laba qowsaan oo min musaynata qabiilka musayna u dhashay laba qofood ayaa laba wiil oo raaciyaal ah ayaa imaanaya marka dambe yuriidaani almadiinata magaalada madiinay doonayaan yanciqaani biqanamihimaa ayagoo u heesaaya oo u qaylinaya arigoodii fayajidaanihaa wuxuushan unbay ka helayaan meeshii wax jooga maba walahanba ilaa wuxuush baad joogtaa waxxoosh iyo duurjoog maahee wax kaloo jooga ma leh xataa idaa daliqa markay soo gaaraan haniyat alwadaac kharaa way dhacayaan calaa wujuuhihimaa wejiyaalkooday markaa u hoobanayaan wejiyaalkooda ayay markaa u hoobanayaan waayo qiyaamii baa dhacayba saacaddii qiyaamaa markaa dhacday muttafaqun calayhi wa can abi saciid alqudri ana alnabiya sala alla calay wasalam qaala yakuunu waxaa ahaan doona khaliifa khaliif oo min khulafaa'ikum khulafadiina ka mid ah fii aakhiri zamaan yaxful maala maalka guraya walaa yacuddahu aan tirinaynin oo u xaabinayaa dadka dadka labada gacmood buu ugu qaadayaa macnaha waxay inta badan tilmaamaan ama la yidhaahdaa ninkaasi akhir zamaanka markaa soo baxay la tilmaamaayo waxaa loola jeedaa ama uu ahaa xilligii cumar ibni cabdilcasiis maraa markaa tilmaantay cumaan ibni cafaan say noqotaba cumar ibni cabdilcasiis inuu ahaa ayay markaa u badan tahay waayo xilligiisa waxaa la waayay hal qofood oo baran markii dadku ay wada dhargeen yaa albarla wax raba shib waryaa raba ilaa niman gabdhaha iyo wiilasha laysku guurguuriyo waa laysku wada guurguuriyey weli xoolihii way yaaleen war yaa wax raba cadaalad aad iyo aad buu u sameeyey asagana heer waxaa la gaaray waraabaha iyo ariga ee ariga ee cooska isla cunaan xaaladaasaa markaa la tilmaamay libaaxa inuu magaalada iska soo galo albaabkaagu saa isaga maraa sida hadda bisaday u maraysa oo kale macnaha xilli noocaas ah ayaa lasoo maray rawahu muslim ba xadiidka weli wa can abi muusa alashcari ana anabiy sal ly slam qaal laya'tiyanna cala annaas dadka waxaa soo mari doonaa zamaanun waqti yatuufu uu la wareegaya yatuufu alrajulu alwaaxid ninka keliya uu wareeg yatuufu alrajulu waaxid yatbacuhu asaga oo ay dabagelayan ay raacayaan arbacuuna imra'atan afartan naagood yaludna bihi asagay magangelahayaan asagay magangelahayaan waa min qilati rijaali ragga yaraantooda iyo wa kasrati nisaa dumarka badnaantooda afartan dumar ah ayaa hal nin kusoo aadaya waa asagay hoos imaanayaan hadda markaad fiiriso waxoogaa waxaad u malaysaa inay soo bibilaabanayso guryaha markaad fiiriso wiilashii gabdhaha ku nool inay dumarku badan yihiin baa suuragal ah hal nin baa wuxuu mas-uul ka noqonayaa eedadiis xaaskiisa hooyadii walaashii gabar abtigii dhalay gabar eedadii dhalay dhammaan toban toban baa hadda la maraa marka rasuulku wuxuu tilmaamayaa afartan dumar ah in markaa ay noqon doonaan riwaayadaha qaarkoodna waxay tilmaamayaan konton rawahu muslim wacan can abi hurayra can ilnabiy sal alla alay wasalam qaala wuxuu dhaha nebiga ishtaraa rajul nin baa gatay min rajul nin kale caqaara dhul buu ka iibsaday fawajada wuxuu helay aladii kii ishtara alcaqaara dhulka gatay fii caqaarihi dhulkiisa jaratan ashuun buu ka helay fiiha dahabun dahab uu ka buuxo faqaala lahu ladii kii wuxuu ku yidhi ishtaraa alcaqaara dhulka gatay oo gaday khud dahabaka dahabkaaga iga qaada buu yidhi waa kii dhulka gatay wuxuu raadiyey ninkii dhulka laga gaday hal dahabkaa iga baxsa buu yidhi inama ishtaraytu minka alarda dhulkan kaa gatay aniga walam ashtara dahaba dahabkaama iibsanine dahabka ashuunka iga bixi wa qaala aladii kii lahu lardu dhulka lahaana wuxuu yidhi inamaa bictuka alarda war ashuun dahab ma rabee waxaan kaa iibiya dhulkii wamaa fiiha waxa ku dhex jiraba dagaal labadii nin dahabkan qaado ashuunka dahab ku jira ma qaadanayo qaado io adi qaado fataxaakamaa way xukuntameen qaalibay u tageen ama maxkamad maxaa laisku dagaalaya dahabkan qaadii ma qaadanaya ilaa rajul nin bay u tageen fa qaala aladii kii wuxuu yidhi taxaakamaa ilay ay xukunka ugu tageen alakumaa walad markuu dhexdhexaadin waayey ilma ma leedihiin qaala axaduma midkood wuxuu dhahay lii ghulaam wiil baan leeyahay wa qaala alaakhar kii kale wuxuu dhahay lii jaari ana gabar baa ii joogtaa qaala wuxuu dhahay ninkii xaakimka ankixa ah, alghulaama aljaariya wiilka gabadha u guuriya waanfiquu calaa anfusihimaa calaa anfusihimaa nafyaalkoodana kaga nafaqeeya minhu dahabka xaggiisa oo arooskii iyo gurigii wixii loogu dhigi lahaa iyo kulli ha ka dhiga fatasadaqaa u sadaqaysta muttafaqun calayhi xaaladaana waxay tilmaamaysaa aakhiru zamanka xoolahan maanta macnaha waxay tilmaamaysaa dadka sidii ay ahaayeen iyo sida ilaah subxaanah wa tacaala marka qofku xoolaha iyo waxyaabaha kale in badan uu ka fogaado in khayrkii wanaagu markaa imaanayo isdil fara badan iyo dhibaato badanna ay markaa yaraanayso taasuu markaa tilmaamaya wa canhu radia allaahu canhu anahu samica rasuulullah buu maqlay yaquul asagoo dhahaya kaanat imra'atan laba naag baa jiri jirtay macahumaa ibnaahumaa cunug labadooda cunug bay wateen mid kasta wiil bay wadatay jaa'a addi'bu waraabaa yimid fadahaba wuxuu la tegay biibni ixdaahumaa labadii cunug labadii hooyo ilmahoodii mid ka mid ah macnaha labadii wiil mid ka mid ah ayuu waraabihii qaatay markay soo kaceen tug kasta kii meeshii yaray qabsatay eh, faqaad waxay ku tiri lisaaxibatiha saaxibteeda inamaa dahaba biibniki wiilkaaga lala tegay wa qaalat ilukhraa tii kale waxay dhahay maye inamaa dahaba biibniki wiilkaaga la qaatay kii soo haray labadoodu qabsadeen kankaygii waaye iyo kankaygii waaye fataxaakamaa waxay u xukuntameen ilaa daawuud nebi daawuud calayhi salaam faqadaa bii wuxuu u xukmiyey lilkubraa tii weyneed labadiina tee weyn buu yidhi tanaa weyn qaada buu dha adaas kale canugee fakharajanaa calaa sulaymaan waxaan u soo baxnay sulaymaan ibnu daawuud waa nebi daawuud wiilkiisii isagana waa nebi fa akhbarataah waxay u sheegeen fakharajataadheh waxay ku soo baxeen calaa sulaymaan ibni daawuud fa akhbarataahu way u sheegeen khabarkii saasaa dhacday aabbahaana tii welad buu siiyey fa qaala wuxuu yidhi sulaymaan u'tuunii bisakiin midi ii keena wuu yidhi ashuqahu baynakum waa idin kala goynaa halka anigu waa isku haysatiin haa sida aabbahee yidhi ma ahee midi ii keena waa idiin kala goynaa naag walba jabkeeda ha qaadata buu yidhi nebi sulaymaan calayhi salaam fa qaalat isuqraa tii yareed baa waxay tidhi laa tafcal ha samaynin raximaka allah ilaahay kuu naxariistee huwa ibnaha wiilkeedii waaye iska sii weyl tii weyleed waxay tihi noo kala goy jabkeygaa qaadanaa tiraad waxay tiri ha samaynin ilaaha kuu naxariistee iska sii iidaa lehe marka wuxuu gartay sulaymaan hadday ayadu dhali lahayd tamwiin ma dhihi lahayn hanoo kala gooyo wuxuu gartay sulaymaan oo kale gabadhaan yariista yar inay ayadu dhashay waayo waxay tiri iska sii macnaha intii la dili lahaa canuga oo la kala goyn lahaa iyada ha qaato ha noolaado macnaha naxariista qalbigeeda taasuu markaa fiiriyey huwa ibnuhaa wiilkeedii waaye faqadaa markaasuu u xugmeeyey bihi canugii lisuqraatii yarayd muttafaqun calayh tanwiin wuxuu yiri baxadi ma lihibe waayo hadday lahaan lahayd ama ayadu ay dhali lahayd way u taraxumi lahayd way u naxariiso lahayd sakiin in lagu kala gooyana ma ogolaanen muttafaqun caleyh meesha aynoo joogto bilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam